celinahayaa liannahu caalimku inamaa yasiiru wuxuu ahaanahayaa wey oo noqonahayaa ariiqan jid buu u noqonayaa lilxukmi xukunka sharciga ariiqi jid loo mar ayuu u noqonayaa bacda cilmi markuu garto caalimku oo barto oo ogaado bimaa dakarnaahu waxa aan sheegnay oo ahaa min aladilla min alkitaabi wasunna walijmac walqiyaas howlahaas bara asliya markuu howlaha garto ayuu wuxuu noqonayaa hee ariiqan buu u noqonaya lilaxkaam sharciya ummadduna ay ictimaado oy wax weydiiso u yira wuxuu yidhaha waa xalaal ay ku socdaan wuxuu yidhaha waa xaaraam ay ka leexdaan sidaas weeye sidaa daraaddeed ayuu shiraasi kutubtiisa kale wuxuu ku yihahda markuu caalimka ka hadlayo wuxuu yidhaahdaa ou rabaa inuu caalimka uu sharxo warkiisa wuxuu yidhahda faina alcaalima qofka caalimka ah idaa akmala hadduu dhammaystiro macrifata haadihi aladilla adilladan soo sheegno dee arbacada ahayd iyo baraa al-asilood ka daba tuurto idaa akmala markuu dhammaystiro macrifata haadihi aladilla adilladan markuu garashada dhammaystiro meel sare ka gaaro wanaala uu gaaro darajat alijtihaad darajadii ijtihaadkana uu gaaro fi laxkaam axkaamta lagu ijtihaado saara wuxuu noqonayaa calaman wuxuu noqonayaa calam iyo tabeelle iyo buur weyn iyo calaamad weyn buu noqonayaa lilcaamati dadka caamada u noqonaya meelay caamada kusoo higtaan oo kusoo higsadaan oo soo fiirsadaan oo bidhaansadaan buu noqonayaa lanno darajo weyn ayuu gaaro meel sara ilahi subxaana watacaala gaarsiiy wa daliilan daliil iyo xuju u noqonahaya lahum caamada u noqonahaya calaa axkaami eh, shariicati axkaamta shareecadana wuxuu u noqonayaa daliil iyo xuji iyo garbuba u noqonayaaba ah, markii l maxaa dhac l shekh baa yidhi adugu waxaad meesha la taagantahay qaala lahu tacala markaad la soo booda sida wuu kuleeyahy qaala sheekh wuu kuleeyahay marka wuxuu noqday he asbaxa alcaalimu xujatan lilcaama wey eh, cala axkaami shariica buu noqday yucawiluuna ay cuskanahayaan calayhi asagay cuskanahayaan saa daraadee hadda caamada meel walba jooga arta adduunka markii la yidhaahdo maxaa saas maxay kuleey shekh hebel baa yidhi u kuleeyay ku jara warka haddaad ta hadal ka keentana sheekha warkiisa tooray buu kaaga tegayaaba Ah, marka waxaa weeye asbaxa sheekhu he xujatan buuba noqday wey marka saasaa laga wada hadalka sheekhu sidaasu marka saxiix ku yahay damiirka inuu celinayo caalimka ayuu hadalku saxiix ku yahay ayib marka caalimkuna haddee caalimka laga hadlahayana waa qof cilmi iyo ikhlaas iyo aqoon iyo nasiixa lilumma walilaahi walrasuuli lagu ogaaday wey lagu ogaaday qof caalima darajada gaaray wey laakiin kitaab gaablo walba oo isagoo wax iska buubsanaayo wax iska jajabsanaayo maa wax laga hadlaayo maa wax laga hadlayo qofku diintiisa dadka noocaasa qof walboo hadla ama xoogaa wax laqbaysa ama wax jajabsada inuu yidha diinteenan ku aaminayo waa ictimaadaya axkaamteena ictimaadaya hada khata wey taama waxa laga hadlaya dadka culimmada oo ijtihaadka darajadiisa gaari waxa laga hadlayo ama dadkan kale waxaa weeye in la weheshado waa laga yaabaa marka waxa weye diiraare joogo dareen ku joogo dadkaa kale a is ilaali dadkaa kale waxa weydiiya xoogaa laakiin waa inay far kuu taagnaato wey ood qodqodo markood iska ilaaliso axsaamul kalaam qeybkan wuxuu kaga hadlaya aqsaamu kalaam baaba aqsaamu kalaam iyo kalaamka noocyadiisii weeye kalaamka laga hadlayona de waa luuqada ajruga aad ku taqaanay weeye kalaam marka muu tacriifin luqa alcarabiya iyo midna waxyaalahaas muusan muusan tacriifin kalaam marka luqa alcarabiya waxaa la yihahdaa alkalaamu lafdun mawduucun limacnaa baa la yihahda luqa alcarabiya kalaam waxaa la yihahdaa lafdun mawduucun limacnaa waa lafdi loo dejiyey macno in lagu gaaro ayb isilaaxa laakiin waad ogti waa kan ajruba kugu qoran wey alkalaamu lafdun he mufiidun murakabun mufiidun bilwadci wey shuruuddaa midka iskale wey silaaxaada ho silaaxa warka waa taqaanaa ayb wuxuu yihi sheekhu jamiicuma hadda macnaha luuqadda meesha waxa u baan in lasla weydiiyo hadda luuqada carabiya wey waxaa hadda ku jirnaa baabka ajruubigan hadda u bayna sababtu maxay tahay sababtu waa iska dhib yar tahay wey oo dee mabaadil cashar ay ku qoranto mabaadil cashar maxaa ku qornaa shay walba meel baa maaa l stufida minhu meel baa laga keen oo laga soo qaatay wey usuulu fiqigu marka waxaa laga soo qaatay weeye min luga alcarabiya wa min axkaam sharciya e wa min cilmi اkalaam wa maqaasid ashariica waagi waxaa loo badnaayo hadda ninka la yirahdo xataa ijmac buu ku dhoweysiiya ibnulaxaam iyo xaafid barmawi iyo in usuulu fiqiga laga keenay luga alcarabiya axkaam sharciya iyo maxaa la yihahdo cilm اkalaam saddexdaa in laga keenay laakiin waayihii dambe waxaa lagu soo biiriye lagu soo diray maqaasid shariica usul afartaas isku dhisan yahay marka maqaasid shariica luqa alcarabiya axkaamu sharciya cilmu lkalaam saddexdaas afartaas ayuu ku dhisan yahay marka kalaamku marka luqadu marka waxay ka mid tahay he min arkaani usul fiqigay ka mid tahay marka maadaama rugna ay ka mid tahay waxa wey meeshaan in lagu sheego waa iska daruuri oo lagugu baraarujiyo halkaan meesha baraarujinteena maaha tafsiil ma aha waa min baabi tadkiir wey in lagu xusuusiyo weeye waxa lagu xusuusinaya waxaa weeye hawlaha ku xihan oo sheegi doono hadda baan qaar ka arki doono ayaa ku xihan marka sidaas daraadeed usuul fiqiga in luga carabiya lagu sheega waagii hore iyo dhalinyarinimada iyo waxaan u qaadan jirnay ama aan maqli jirnay ama wadaadada qaar ku maqli kutubda qaar ku qornayd inuu yahay min baabi taraf inuu yahay iska luga fidsi iyo aan loo baahnayn inuu yahay laakiin markii hawsha xoogaa hoos u da-dooday oo da-ay korortay oo ciran naga soo baxday waxaan ogaanay hawshan inaysa saas ahayn hawshu inay tahay usuul fiqiga in luqal carabiya lagu sheego inay tahay hee min arkaani inay ka too muhiim tahay sidaa daraaddeed baa kutubta xataa usuulfada culamada qaarkood waxay ku leeyihiin usuulku waxay leeyihiin luqal carabiya ku leeyihiin daqaa'iq wa mabaaxis laa tajidu fii kutubi luqo hada wa saxiixu kutub usuulfiq markaad akhrinayso waxaad helaysaa mabaaxis iyo daqaa'iq iyo kalaam aadan ka helin haddaad luqal carabiya weligaa dhex wareegta wy oo kutuba luqa iyo culamada luqadda ku takhasusay aadan ka helin marka taa macneed waxaa weeye culamaa usuul lahu yadu tuula weeye fii cilmi carabiya wey aad bay uga warqabaan oo u sharxaan oo u fiiriyaan wey hawsha uga warqabaan marka usuul fiqiga in e, lagu soo diro luga alcarabiya waa muhiim wey waana daruuri wey lanno waxaaba ku dhisan dee e, dalaalatu alfaad baa ku dhisan waxa la isku usulfuqa ka hadlay waa dalaalatu alfaad lafdigan muxuu kutusaaya xagee ka yimid see loo xujaysanaya muxuu yahy madaahirba ma nasba ma muawalba hawlahaasa laga hadlayaa macaan ba ma khaas hawlahaasna waxaa weeye luqawiyiintu kuu sharxi maayaan waa iskaga tegayaan lakin yaa kuu sharxaya usuliyiintaa kuu sharxaya marka hawshaa waa muhiim waa in lagu baraarugo marka markaanu gaarno baabka gudbi doona wadaadku oo ku saabsan uu dhihi doono baabu lqawli fii xuruuf lmacaani meesha markaan gaarno ayaanu xoogaa isdul istaagi doona wuxuu yidhi sheekhu marka jamiicu maa shay dhammaantiisoo yutalafadu lagu hadlo bihi asaga oo min alkalaami hadalka ah darbaani laba nooc weeye jamiicu maa shay dhammaantiis oo yutalafadu lagu hadlo weeye oo afkaaga ka soo baxo min alkalaami hadalka ah darbaani laba nooc weeye muhmalun wa mustacmalun muhmalun mid la halleeyey oo wax macnaa u leeyahay muhmal cumuuman shayga waxa la yidhaha marka wax faa'iidaysan waa la tuuro oo laga tago ayaa muhim leeyahy marka mid la haleeyey oo wax macnaha wax faa'iidaa lahayn weeye wa mustacmalu mid la isticmaalo oo lagu dhaqmo oo la adeegsado labadaasaa loo qaybiyaa falmuhmalu midka muhmalkaas maaha oo macnihiisa la tuuray ma shay iyo lafdi weeye lam yuqdac aan loo dejin lilifaadati in wax faa'iideeyo lam yuqdac lahu lilifaada wey ma lafdi iyo kalaam baa la yidhaahdaa lam yuqdac aan loo dejin lilifaadati in wax faa'iideeyo misaalada bixiya waxaa ka mid a zayd oo kale hadda waa ism weeye ism calam wey haddii laisdamina days la yihaahdo waa muhmal wey days haddii la yihaahdo oo daalka deelka lasoo hormariyo oo days la yihahdo waa kelimatun e ayra mustacmala wey wax la isticmaalay maaha marka waa muhmal waa la tuuraya marka malmuhmalu malmuhmalu muhmal waxaa la yihahdaa midka la tuuray oo laalay waxaa la yihahdaa maa lam yudac waxaan loo dejin lilifaati in wax faa'iideeyo walmustacmalu soo maaha ma lafdi baa la yihahdaa iyo kalaam baa wadica loo dejiyey lilifaadati inuu wax kuu faaideeyo inuu wax kuu faaideyo wax ka fahamto ood ku dhaqanto mid loo dejiyo wadalika mustacmalkuna darbaani laba nooc wey darbi bimacnaa nooc wey darbaani nawcaani wey qismaani wey axaduhuma midkood waxaa weeye ma lafdi weeye laa yufiidu aan faa'iidaynaynin macnan macno aan faa'iidaynaynin fiimaa shaygii weeye wadica loo dejiyay lahu asaga fiima e filadi wey fiimaa e filadi kii wadica lahu loo dejiyey macno uma faaidayn wax macnaa uu faa'iidaynayo ma jiro wa hiya waxaa weeye alalqaabu alqaabta wey laqab waxay soomaalidu u yaqaanaan muxuu ahaa koofaarta waxay ilo soomaalidu u taqaano wey laqabku maxay tahay waa qofka tilmaamaha la siiyo qofka tilmaamaha laqabka de laqab markii naxwadi waa ka duwanta meeshaan naxwada waxaad ku taqaanay ismi iyo kunyo iyo laqab baad ku taqaanay wey usuuliyiinta baabka hadda kuma jiraan usuuliyiinta waxaasoo dhan al ismu walkunya walaqab agtooda waxaa weeye kullaha alqaab wey la soco saa ula soco duw marka maa laa yufiidu macna weeye fima ladi fi ladi midkii weeye wudica lahu loo deji wax macnaa faaidayn ma wahiy alqaabu alqaabtana marka xadif maxaa loola jeedaa asmaadaa loola jeeda asagana ku mihaaliyo wuxuu ku yidhi ka zaydin weeye waa camrin weeye zayd iyo camr zayd iyo camr hadda marka anaga marka junuubiga joogto laqab lama yihahda waxaa la yihahdaa isim baa la yihahdaa wey wamaa ashbahahu iyo wamaa ashbahahu wixii shaabaho wey wamaa ashbahahu e wamaa hadda waxaa noo soo horumartay zayd iyo camar baa noo soo horumaray damiirka wamaa ashbahahu haddaad damacda ajruumiga aad ku nafbaxdo xoogaa damiirka si uga celinaya wamaa ashbahahuma in la yirahda ahaanaya soo maahay alaysa kadalika ajruum saasu qoraya laakiin hadda baabka baab ajruum ma aha maxaa hadda laleeyahay damiirka hadda maxaan u ay mila dalika madkuuru madkuurkaad u celinaysaa hadda maa dukira majmuucsaad u celinaysaa hadda milicsan maysa tasliya iyo jamac iyo hawshaa ma fiirinaysid kazaydu wa camri wamaa ashbaha wamaa ashbaha almadkuur shayga aan soo sheegnay oo camar iyo iyo zayd ah wixii shabaha alqaab baa loo yaqaanawo wahaani midka labaad waxa weeye ma lafdi weeye iyo kalaami hadal wey yufiidu faa'iidaynaya macnan macnuu kuu faa'iidaynayaa weeye fii eh, maa ee filadii midkii wadaca loo dejiyey lahu asago midkii loo dejiyey oo loogu talagalay ayuu macno u faa'iidaynhayaa weeye waligayrihi iyo midkii loo dejiyey midaan ahaynba maaa waligayrihi eh, midkii loo dejiyey midaan ahaynba macnuu ka faa'iidaynayaa Ah, waliayrihi shaygii loo dejiyey shay aan hayna macnu ka faa'iideynaya wey de xuruuftu hadda loola jeedaa waad ogtahay afcaashu waxay faa'iideynaysaahee macnay faa'ideynaysaa alaysa kadalika ayib xuruuftuna waxaa weeye macna waxay ka faa'ideynaysaa fii hayriha bay ka faaideysa ti mooye hadda waa loola jeeda wax kaloo meesha ku jira ma jiraan ayb marka ah, xuruuftu marka macna waxay ka faa'iideynaysaa fi lismi wlficli bay ka faa'ideynaysaa alxuruuf tufiidu lmacnaa fi lismi walficli bay macna ka faa'ideynaysaa wadalika waxa weeye midkaa asaga oo macno faa'iideynaya naftiga ka faa'iideynaya wixii loogu talagalay iyo keyrka ka faa'iideynaya alaaatu ashyaa saddex shay weeye ismun wa ficlun wa xarfun weye ismun wa ficlun wa xarfun weye saddexdaas baa maxaa la yidhaha macnaha naftooda way ka faa'iideeyaan keyrkoodna waa ka faa'iideynayaan wey marka ficilku ismku macnu nafti ka faa'iideynaya ficilku hadda tii hore oo laha wahiya alqaab uu lahaa haddaan dib ugu noqono macna marka hadda zayd la yidhahdo wax macna uu faa'iideynayo ma jiro camar marka wax macnaa faaida laga qaadanaya ma jiro wa inamaa yadullu shaksan hee yusamaa zaydan oo camran lagu magacaabo oo lagu kala geynahayo asaga iyo hee dadka kale maxay tahay gaariga taariga lagu dhejiyaa alaysa kadalika businesska magac baa lagu dhejiya lagu qoro magacaasu leey nokia le samson baa la maxaa la yidhaha business name wey qofkana maxaa weeye magac baa lagu dhejinaya oo taarigaa oo hooyadiisi aabiis u bixinayaan dadka looga soocayo marka waxaa laga yaabaa toban inu cabdullaahi la yahay mid walba inay isugu yimaado fadhigaan ay fadhiyaan hadda cabdullaahiga fadhigaan fadhiyaa oo mid walba la yihaa ka dadku laga socmaayaa haddaad tiraahdo waan ku tegin cabdullaahi baa nabge see ku kala socmaynaa waxaan ku leenahay hadda isla joogidaan isla joogtaan lama madicsanaayo lakiin maxaa la madicsanaya min xayu tasmiya walwadc aabbahay hooyada inay kugu magacaama reerkidu yaa la madicsanaya laakiin meeshaan raggan hadda danba isu kengentay masaajidka in wada keenay Ah, marka ma aha hadda laba milicsanaya inaad meel isku timaadeene nin walba in waalidkiisu magacaan baa la milicsanaya marka zayd waa camar wax macnaa uy kuu faa'iideynahayaan ma jira sidaas daraaddeed bay culamadu waxay qaacidadu maxay tahay alasmaau laa tucallal wey asmaada lama cileeyo dila ninkan maxamed baa la yihahda kan cabdullaahi baa la yihahdaa lama cileeyo ah, lianna cabdullaahi addoon ilaahay oo fiican maxamed mid maxaamid badan oo khayr badan oo wanaagsan haddaad cilayso hee ha dhownaad arta isbaaraya inay u taallo uu faajir yahay war maxay tahay cabdullaahi iyo maxamed iyo isbaara isma qabatay baa kuusoo boodaysa marka waxaa lagu leyahy alasmaa he laa tucallal wey xasan baa la leeyahay ee waa nin wanaagsan baa kuu soo boodaysaa ah, haddana he dadka soomaali midka ugu madow oo ugu foolxun oo ugu liita inuu yahay yaaba dhici karta john garan yaaba dhici karta marka asmaa laa tucallal asmaa lama cilay marka macnaha hore saas ula jeeda maa yufiidu eh, macna fima wadica lahu wahiya alqaab saas sheekh ula jeeda asmaada wax macnaha ma faa'idaynsa loo soco taanigu marka muxuu ku yidhi saddex buu uqaysaa wadalika eh, alaaata ashya saddex shay ism wa ficl wa xarf wa sidaa taqaaneen calaa maa yusamiihi waxay ku magacaabaan weeye calaa maa yusamiihi eh, calaa maa maladi kiwa yusamiihi ay ku magacaabayaan ahlu naxw dadka naxwo waxay ku magacaabaan saddexdaasaa loo qaybiya kelimada saddexdaasaa loo qaybiya kalaamka saddexdaasaa loo qaybiya kalaam saddexdaasaa loo qaybiya marka hadda shiiraasi calaa maa yusamiihi ahlu naxw waa iska duwahayaa ayagu warkooda aniga hawlii taala maaane angu fiqi baan ka hadlay usul fiqi hawlaha igu imo gu leeyahy mualif anigu kuma ahi eh, naxwo anigu taaliif kuma li lakin waxaa weeye hawlaha kale igu imo gu leeyahay waa iska leexinaya marka falsmu soo ma aha marka saddexdaa ayaga maxaa lagu sugay in saddexdaa loo qaybay istiqraa waa lagu sugay ta la raacraacay mutaqadimiin wa mutaakhiriin intay raacraaceen saddexdaa basaa lagu helay wey kelimad qola afar ka dhigto waxay dhaheen ismu ficil ayaan ku daraynaa w ismu ficil baan kusoo daraynaa meel marka ismu ficil waxaa la yidhi eh, eh, ismku ku jiraa ismku ku jiraay xagga noo nooga leexiyo falcismu soo magaci soo maaha kullu kelimatin baa la yidhaha dallad ku tustay calaa macna macnay ku tustay weeye fii nafsiha iyada nafteeda macno kaa tustay weeye fii nafsiha macno kaa kaa tustay weeye macnahaasu mujaradin ka dhartiran weeye an can zamaanin wakti ka dhartiran zamaankaasoo maksuusin la khaas yeelay wey ka rajul ninkii oo kale weeye walfarasi faraski iyo xayawaanka faraska la ohan jiray walximaari dameerkii oo kale waayri daalika iyo wagayri daalika almadkuur wey kuwaas aan kuusoo sheegay waxaan ahayn ayay macno ka faaiideynaysaa macno ayay ka faaideynaysaa marka kulu kalimati dalad calaa macna fii nafsiha mujarad macnahaasoo mujarad macnuhu wuxuu ka dhigta hadda jaaraa majruurka fii nafsiha waxaa wey meesha waa laisugu soo tuuray maahana waxay isuu xiranta kelimadu inaad kulu kalimatin dalad calaa macna e, mujaradin can zamaani maqsuusaas kelimadu isugu xiranta marka fii nafsiha waa jaara majruurka meesha lagu soo tuuray dmutawasa fi diyaar majruur mala yutawasa fi ayrihi marka macnay kutusaysaa weeye fii nafsihaa nafteeday macno kaa tusaysaa weeye macnahaasoo mujaradin mujarad ka aweeye ah oo ka dhagtin oo ka qaawan can zamaanin wax waktia wax wakti uu ku xiran yahay wakti maadi ah wakti xaadira wakti mustaqbala midna kuma qayno kuma qayn kuma xirno waktiga zamaankaasoo maqsuusin khaasa wey zamaan maqsuusun yeel meesha kelimad waa warbadni wadaadku wey waana laga fiicna uu ka gooyey ahaydu laga gooyo uu ka gooy iska daayey ahaydu liannahu samanin maqsuus hadda markuu yidhi qaydkaa waxaa laga yaabaa in laga fahmo saman maqsuusa ma ay laha laakiin wax kuma faa'iidayso lakin waxay wax ku faa'idaysaa saman mutlaqa oo daysanaa wey hada laysa bisaxiixu kelimaddu isimku waxba kuma faa'iideeye saman maqsuusa iyo saman mutlaqa midna waxba kuma faa'iideeyo marka maqsuuska hadalka uu yidhi waxaa wey meesha kuma jiro wey laa maxalla min icraaq karajul oo ninkii oo kale weeye marka rajul hadda muxuu kuu faaideyey rajul hadda waa maqsuus muxuu kuu faa'iideeyey inuu yahay dakaru min alaadamiy inu yahay kuu marka hadda rajul la yihaahdo waa kelimatun wadicad he litadulla eh, maxaa la yidhaahdaa insaan oo aadami ah inuu in oo dakarana ku tusta wey marka macna gooniyahay markiiba ay kuu faa'ideynaysaa ayb wlfaras faras maxay ku wehday xayawaan inuu maalaayacqilan yahay oo lagu dhaqmo inuu yahay bay ku faa'iidaynaysaa wey inuu xayawaan maalaayacaqilan oo lagu dhaqmo la intifaacsada inuu yahay bay kutusaysaa wey lagu guuro la rarto lagu socdo lagu dagaal tago oo la jecel yahy bay kutusaysaa wey hilibkiisa ma la cunaa mise lama cuno khilaaf bayna ahlicilmi wey wa saxiix waxa wey hilibkiisa in faraska la cuno oo xalaal yahay ayib siday xadiis kutusayso walximaaru baa ka mid a ah. ximaarkuna muxuu yahay xayawaan inuu yahay bay kutusaysaa wey xayawaan isagoo la intifaacsado oo ahli ah oo dadka la dhaqma ayay kutusaysaa wey waa haddii ximaarka ahliga ximaar wax shadiil yaradi waa ka baxaya marka asaguna muxuu yahay waxa wey in lagu dhaqmo la intifaacsado wey hilibkiisa ma la cunaya xaaraan wey asaga lama ogola nebigu alayh isalaatu wasalaam waa reebay qaswatulkhaybar waayri dalika iyo ayri dalika almadkuur kuwaa kuu soo sheegay waxaan ka ahayn waxa wey baa lamida wey marka mara eh, lamida almara ah, haweenaydii baa lamida weye anam haddaa tira baciir haddaa tira keda weligaabas xayawaanaadka tira waxaaso dhan baa lamid macay faa'idaynayo oo kuwa kale ay kaga soocmayan hadda faras markii la yihahdo rajulna waa ka soocmaya ximaarna waa ka soocmaya mara waa ka soocmaya baqar waa ka soocmaya ibil waa ka soocmaya gooni wey hawl gooni macna gooni kutusaya wey macna gooni kutusaya ayib rajulku waa sidoo kale walficlu kulli kelimati wey dallad ku tustay calaa macnaa bay kaa kutusaysaa fii nafsihaa bay kaa tusaysaa macnahaasoo muqtarinin la xiriirsaday weeye macnaha macnaha w muqtarin layo la xiriira bizamaan wakti buu la xiriiraw macnun fii nafsi kaa tusaaya laakiin waxa weeye muqtarinin wuxuu la xiriirsay ku dhegan yahay bizamanin wakti buu ku xiriirsay ku dhegan yahay ka qawlika oo kale wey oraahdaada aad tiraado daraba wuu garaacay daraba marka maxay na tusay waa kelimadna tusay macna darbi bayna tusay oo haddana he muqayadun wa maqsuusun bizaman ilmaadi wakti tegay wey waa yaquumu wuu istaagahaya yaquumu ayaduna maxayna tusay macna qiyaam bayna tusay oo haddana maqsuusun he fi lxaal weeye fi lxaal ama mustaqbal baynu tusaysaa weeye wamaa ashbahahu iyo wixii shabaha ha idrib baa la mid ahayd inuu keeno wey idrib oo macna mustaqbal bay kutusi lahayd wey marka wamaa ashbahu wamaa ashbaha almadkuur wey waxaas aan soo sheegay wixii shabaha oo u eg ayaguna ficil bay noqonahayaane saa ula soco macnahaas inay faa'iideynayan waqti bayna ku qaydan yihiin waqtigu ama maadi aado mustaqbal ahaado ama xaadir ahaado wuxuu ku yidhi walxarfu soo ma aha xaraf xaraf soo ma aha xaraf iyo kelime iyo luqatan wasilaaxan iyo anigu hadda halkan umaad waqtina umaad ajruhu alla iska leeyahay wey walxarfu soo maa xarfku asalku waxaa weeye jambu in la yihahdo walxarfu soo maa maa shay baa la yidhaha xarafku ilaa yadul aan ku tusaynin calaa macna aan kaa tusayn fii nafsi isagana maata macnaa kutusa can haddaad tidhaahdo oo man aad tidhaahdo cafan min aad tidhaahdo waxaa weeye oo qad aad tidhaahdo wax macnaha nafteeda kaa tusayso ma jirto wey macnaha nafteeda kaa tusayso ma jirto wayadullu wuxuuna kutusayaa xarafku weeya macnan buu kaa tusahayaawe fii ayri saqis macna kaa tusahayaaw ayrkiis ayuu macna kaa tusahay ka min oo kale wey saafartu min belxaw haddaad tira ilaa dol ilaa dolow haddaad tiraahdo ilaa garbaari had tira macnay ku tustay wey fii ayri bay kaa tusay oo ah safarku inuu ka bilowday hee madaxaw bay kutusaysaa madaxaw ayay kutusaysaa marka fii ayriha bay macna kaa tusaysaa wa ilaa ilaaduna waa sidoo kale wey oo markaad tiri saafartu min belxaw ilaa dolow markaad tiri min safarku meeshu ka bilow o isticmaashay nihaayadiina waxaad u isticmaashay he ilaa baad u isticmaashay marka safarku meesha ku ekaaday ayay kutusaysaa wey wa calaa baa la miday wa calaa calaadoo yar maxay kutusaysaa alculuw alisticlaa bay kutusanaya sarrayn ayay kutusaysaa calawtu min fawqi beyt min fawqi lbeyt haddaad manaa beytkan korkan oo haddaad tiraahdo manaa beyt baan korka fuulay ama calawtu cala sayaara baabuurkii baan korka ka fuulay haddaad tiraahdo dee shay bay korkiisa macna kaa tusaysaa wey baabuurkaad kor ka fuushay ayay kutusaysaa waamhaaluhu iyo waamhaalu madkuur wey amhaalu madkuur kuwaa wix la mida xuruufta aad taqaanay kurtigeed macnay kaa tusaysaa wey can abuureyrata haddaad tiraahdo hadalku inuu xagga abuureere ka yimid bay ku tusaysaa wey can rasuulilah hadii la rasuulka ilahi bu ka soo fulay wey hadal ka soo fulo ka yimid wey ramaytu sahma can ilqaws haddaad tiraahdo leebka waxaan ka ganay weeye sahmiga iyo kaasada ka tuuray marka macmuud saas wey waamhaali amhaalu madkuur wey kaa la soo sheegay wixii shabaha wey amhaalu marka waad gartaa daminka meesha madkuurka loo celaya wuxuu kiri waa aqalu kalaami kalaam midka xog waa aqalu kalaami mufiid kalaam mufiida waxa ugu yar waxaa weeye waa aqalu kalaami mufiid kalaam mufiida midka ugu yar kalaam wax faa'iideeye oo wax laga faa'iidaysto midka ugu yar waxaa weeye ma kalaam weeye ama ma maa buniya wixii laga dhisay oo laga bineeyey weeye oo laska laga tarkiibiyey min ismaynin laba magac wey laba magac ayaa laga tarkiibay oo la iska saaray weeye ka qawlika orahdaada aad tiri weeye zaydun qaa'imun aad tiri wey zaydun ismayn baa la iska saaray zaydun qaa'im zaydun qaa'imun waa qabariyahe mubtadi wey abarkii iyo mubtadi wey marka waa laba ismi wey sidaas daraadeed waxay yihahdeen markay hoos bakilood waxay nuxaadu kalaamka miyaa asala ficilka miyaa asala mise isimka wey waxay yihahdeen isimka asala oo maxaa dhacay liannahu laa yaxtaaju he ila alficli wey sidaa darad waa hadda maxaa leeyahy saydun qaayim ba ficil uma baahna laakiin waxay ku leeyihiin ficilku yaxtaaju ila alismi wey isimku wuxuu u baahan yahay markaad ficil sheegto laabudda an maxaa la yihahdaa he yudaafa ilayhi ismuhu oo tiraaa jaaa jaa macrifa fi zayd waa inaad tiraahdo marka kelimada ism markaad keento ficil markaad keento ism inaad ku idaafayso u baahantahay guli markaa isaga wuxuu yidhi camrun akuuka wacamrun akuuka camru waa walaalka akhbari mubtada wa iyaduna wey da waad ujeeda akuuka he oo ismina asmaa'il khamsa weeye oo marfuuc waad ujeedaa wey calaamatu rafcina waa banaanka kaale waaw aw maa buniya wixii laga bineeyey weeye ba asan wax faa'iidaynaya min ismin waa ficlin ismi ficil asna laga bineeyo laiska dul saaray weeye oo laga laga tarkiibi ka qawlka oraada tirada kharaja zaydun zayd waa baxay weeye kharaja zaydun waa baxay wa yaquumu camrun camarna waa istaagay hadda ujeeda kharaja yaquumu waa ficil weeye ism baana he marka maxay noqdeen ficil iyo faacil bay noqdeen wey ficilkiina waa sheegtay faacilkiisiina waa sheegtay wey intaa wixii ka soo haray wuxuu ku leeyahy wadaadku haddii laba ism uusan ahayn ama ficil iyo ism uusan ahayn waxba ma faaiiday illahuma bitaqdiiri in wax la qadaro ood meesha taqdiir aad wax keentay moogi waxba ku faaidan saasuu rabaa inu ku yihahdo wuxuuna ku yihi wa amaa maa buniya midka laga binayay min ficlayn laba ficil laga binayo laba ficil laba ficil waxa laga binaya inaad tirahdo qaama yaqcadu qaama yaqcadu ah, kharaja maxaa la yihahda yajlis inaad tirahdo kharaja yajlis inaad tirado laba ficil baad baad meesha ku sheegta wey laba ficil baad meesha ku sheegtay wey maa buniya min ficlayn aw min xarfayn laba xaraf baa laga sheega min calaa baad tiri ah, min calaa baad tiri adman baa tiri adcan baa tiri adlan baa tiri waa laba xaraf ayaad noo sheegtay wey aw min xarfin waa ismin xarf iyo ism baad meesha ku sheegtay weeye yaa zaydu baa tiri wey yaa zaydu baa tiri yaa waa xarf wey zayduna waa ismi weeye aw xarfun waa ficlin baad sheegtay xarfun baad sheegtay waa ficl baad xarfi ficl bananka sida qad qaamat isalaa baa tiri qad waa xarf wey qaama ee waa ficilkii wey waa ficli falaa yufiidu ma faa'iidaynahaya weeye ilaa an yuqadara in lagu qadaro oo loo meesha lagu qadaro iihi dhexdiisa alla an yuqadara in lagu qadara fiihi dhexdiisa moogiye shayun shay lagu qadaro wax un in lagu qadara moogi mimaa shaygii ka mida dakarnaa aan sheegnay wax aan soo sheegnay waxaan soo sheegnay maxay ahaayeen waxaan soo sheegnay isim iyo waxaan soo sheegnay ficil baan soo sheegnay meesha inaad isim keento iyo ficil inaad keento moogiye waxaa weeye xaraf iyo waxba kuma faa'iideynayaan xaraf eh, laba xaraf waxba kuma faa'iideynayaan laba ficilna waxba kuma faa'iideyn mahayaan xaraf iyo ismina waxba kuma faa'iideyn mahayaan weeye xaraf iyo ficilna waxba kuma faa'iideyn mahayaan saasuu rabadaad ku yirahda hadallaa ku jira hadda socon falaa yufiidu bima faa'iideynaya wey ilaa an yuqadara in la qadaro oo meesha la geliyo lagu soo qadaro moogiye fiihi dhexdiisa iyo filkalaam lagu soo qadaro moogiye hayan shay in lagu soo qadara maahan mimaa dakarna wixi aan sheegneen ka qawlika oraal hadaad tiraahdo yaa zaydu yaa zaydu markaad hadda tiri waxaa weeye waa yaana waa xarf zaydna waa ism weeye waxna ma faa'iideynaysaa lagu yidhi yaa zaydu markaad tiri meesha waxaa kugu jirta weeye maxduuf baa ku jira waxkaasaad soo qadaraysaa faina macnaahu macniisu waxaa weeye adcu waxaan u yeeraya zaydan baan u yeeraya adcu waa ficilkii weeye anaw adcu ana anigu waxaan u yeerayaa zaydan zayd baan u yeer zayd waa mafcuul bihi waa ujeedaa marka adcu zaydan weeye mafcuul bihi sayba ujeeda marka waxbaa soo qadarnay oo xarafka munaadaha oo ya-da waxaa weeye naamad manaamad ficli baa lagu leeyahay meesha ficilka ayay taala ayadaa meesha ficilka taalow tahay sida ficilkii qeel loo isticmaal marka yaa zaydu markaad tiraahdo hadda waa yaa zaydu markaad tiraado waa ujeeda hadda waa rafcisan yahay wey laakiin markaad ficilkii banaanka keentood qadarto oo tiraa adcu zaydan mafcuul bihi baa banaanka yaallow mafcuul bihiga yaa banaanka imaanayo halka socon nakira maaa l munaada hawlaheeda iyo haw ajruumiga meesha uga qiin ka raadsa ayb marka intaasaa waxaa ku dhammaaday hadalkii kalaamkii inahaas ku dhammaaday waa iska dhib yaryahay oo xataa an uga si istaagaynana ma jirto baabu lkalaami fi lxaqiiqati walmajaaz hunaa mushkila wey hunaa he badaat lmushkila walmacraka wey hadday mushkiladii macrakadu hadday bilaabanaysaa wey baabu wuxuu yahay buu ku yidhi alqowlu hadalka hadli laga hadlo fi lxaqiiqati walmajaaz xaqiiqo iyo dhab ahaan iyo majaaz maxaa la yiraa sarbeebtii iyo lagudbidii meesha lala gudbo oo laga hadlo ayuu kanu baab u yahay wey meeshaana mushkilo badano ayay ka bilaabanaysaa wey dagaal badanna uu ka bilaabanaya halkan marka waxaa looga hadlaya xaqiiqo iyo majaaz xaqiiqo iyo majaaz xaqiiqada maxaa la yihahdaa maa sabata ayaa l xaqiiqa maxaa weeye maa sabata ashay ah, saabit bale waxa sugnaaday ayaa xaqiiqo la yihahda shayga sugnaaday ayaa xaqiiqo la yihahda ayib majaazkuna waxa min atajawus baa laga keenayo waa shayga lala dhaafay booskiisa maa tujuwisahe bimakaani wa maxalihi meeshiis lala dhaafay ayaa la yihahdaa kaasaa la yihahdaa ayb wadaadka markasu asagu udhigaan arn wuxuu walkalaamu kalaamku hadalkii walkalaamu lmufiid hadalka wax faa'iideynaya yanqasimkalaamkufaydinaya waad soo garatay weeye waa ism laba isim ama maxaa la yidhahdaa ficliyahe isim buu ahaa waad soo garatay siduu asaga usoo dhiga w laakiin nuxaadda marka la dhigo tafaasiil baa jirta waxyaalaha hadda ayr mufiidka ku magacaabay nuxaadda dood bay ka qabaan wlkalaam mufiid hadalka wax faa'idaynaya yanqasim wuxuu qaybsamaa ilaa xaqiiqatin wa majaaz kuu qaybsamaa kalaamka wax kuu faa'iidaynaya xaqiiqo iyo majaaz ayaa loo qaybiyaa buu ku yidhi xaqii majaaz baa loo qaybiyaa waqad waradad way soo aroorto waa timid wey waqad waradad way soo aroortay waa timid alluqatu luqatu lcarab baa soo aroortay weeye biljamiici dhammaan way la soo aroortay biamiijamiic eh, maxaa weeye xaqiiq walmajaas biljamiic macnaha ha u fiirino had iyo jeer markaa kutubta akrinayso ha u fiirini tatniya soo hormartay mufrida soo hormariy hawlahaas iyo soo hormariy marka wallahi inaad iska ilaalis weligaa inaad iska ilaalisa od hawsha hoos ugu degta weligaa hoos ugu degta waqad waradat luqat alcarabi biljamiici bijamiici xali xaqiiq walmajaas way ku aroortay wa nazala waana ku degay bihi maxaa la yidhahdaa bilmadkuur wey bilmadkuur madkuur oo ah maxaa la yidhaahdaa xaqiiqadii majaaska alqur'aan qur-aankuna waa ku soo degay weeye qur-aanku waa kusoo degay wadaadku dugbabsa uma dade xujabuu markiiba indhaha kugu dhuftay wuxuu ku yidhi majaaskii xaqiiqada aan ka hadlaayo luuqal carabiyana waa ku timi kalaamkii ilahay qur-aankiina waa ku yimid xujo dambe ha weydiin mar waa inu ku yihahdo waxbuu xidhanaya marka hore wuxuu rabaa hee macrakada dagaalku bilaabo muxuu rabaa inuu dhoweyn bu dhufays weyn inuu galo dhufayska laakiin mid laga yeelba dhufayga waa in loogu daato lagu dumiyo ah, dhufayska hadda usii xiranayo shiiraazi waa nufays laa yuqbal sheekh nufaska laga aqbali maayo marka war laga aqbalay ma durbaban khilaafka uu sheega ma ujeedaa marka asagoo hawshii bagaatay si wuxuu ku yidhi waa min annaasi dadka waxaa ka mid a manduul baa ka mid a ankara dafiray oo qoonsaday oo diiday almajaasa majaaska waa diidan wey fi luqati luqada in ku jiro qolaa waxaa dadka waxaa ka mid a buu ku yidhi dad diiday majaas luqal carabiya inuu ku jiro qolaa diiday ah, madaahibtu kelimadda maxa la yidhahda xaqiiqadii majaas xaqiiqa hadda dhib kama jiraayo xaqiiqa laa kalaama fiiha ya jamaca xaqiiqa dood kama jirto laakiin waxa macrakadii dagaalku ka jira waxaa weeye waa majaaska majaaska marka doodu ka jirtaa majaasku luqal carabiya ma ku jiraa mise kuma jiro waa laysku haya qol waxay dhin luqal carabiga ku jira qaarna waxay dhin kuma jiro soo sheekh kuu sheegay qur'aanka ma ku jira qol waxay dhin qur'aanka kuma jiro qol waxay dhin waa ku jira xadiista nabiga alayhi salam ku jira mise kuma jiro qol waxay dhin waa ku jira qol kuma jiray dheheen marka waa garatay ilata marka saasaa la isugu haya tiibu markaa da bilaabo min annaasi waxaa ka mid a ah, man duul baa ka mid a ah, Eh, man baa ka mid a ah ankar qoonsaday oo dafiray oo diiday almajaasa fi luqa majaas inuu luqad ku jiro dad diiday baa kamibaa ah, jira buu ku yiri dad diiday oo inkiray ayaa jira buu ku yiri ayb inta hadda waa luqa la joogaa ah, qur'aanka weli looma gedin majaas luqa alcarabiya ma ku jira mise kuma jira hadda doodu maraysaa qur'aanka ma ku jira mise kuma jiro waa kalaam kale wuu soo wadaa ayb kalaamku soo wadaa taa ayadaa markaa sidoo asagu hadda maray waa ujeedaa asagu madhabka u maray waxaa weeye in majaaska laga helay luqa alcarabiya laga helahayo buu maray wey wuxuu markiiba soo raray dad ku diidan luqa alcarabiya in majaasku ku jiro dad maxaa ku diidanna markiiba wuu soo raray oo markaa wuu keenay dadka marka ku diidan eh, muxaqiqa ah, hoos maxaa la yihahda mucalliqa iyo hoos bay ka qaqabanayaan waad ujeedaa dadka luqada diidan eh, waxaa ka mida ah, oo sheeg hadda abu isxaaq eh, israayiini baa ka mida ah wey abu cali alfarisi baa ka mida wey maxay dhaheen almajaasu fi luqati in almajaas luqada laga helin wey mutlaqan inaan luqa alcarabi mutlaqan luqa alcarabi laga meelayn waqaalaha waxayna yihaahdeen weeye <laughs> labada wadaad waxay yihaahdeen maa yudanu waxa la malaynayo majaasan fa huwa xaqiiqatun wey saasay dheheen wey watakalafaaba ku yiri wadaadkan wadaadka shiraajku la socdaa mucalliqu faarabi maxaa la yihahdaa la soc fadani la soc fadani la soc watakalafa waxayna isku kalifeen isku mashaqeeyeen bayaana xaqiiqati inay caddeeyaan weeye bayaana xaqiiqati inay caddeeyaan yustacmalu fiiha kula majaaz majaaz kasta xaqiiqsa loo isticmaalo inuu xaqiiqiya inay caddeeyaan bay isku kalifeen wey kalifaad ma jirto xaqiiqadu kalifaad weyn is jiro sacaadi tahay wey kalifaad ma jirto laakiin isaga isboodinaya baxasbi cilmi wey wadaadada marka hadda meesha uu ka sheegay abuisxaaqi israayiili baa ka mida nisaburi ayaa ka mida oo nin faqiiha oo shaaficiya weeye ninka isaga ayib abu cali faris abu cali farisi isaga waa nin muctazili ah waa nin muctazili ah xagga muctaqadka luqalcarabiya iyo maxaa la yihahdaa kutub badanna waa leeyahay kutub badan luqalcarabiya waa leeyahay weye baqdaad iyo mawsul iyo dhulkaasu joogi jiray marka kutub badan iyo tikriid iyo dhulkaasu joogi jiray marka kutub badanna waale waa nin muctaziliya ah. oo xagga ictiqaadkiisu uu qariban yahay marka saa ula soco wey abxaadisa luqawiga ictizaal badan oo qatara ayaa ku jira isaga ardigiisa eh, cuhmaan ibnu jini kutubtiisa abxaad ah, badan oo ictizaali qaab daran ayaa ku jirta marka weligaa saa ula soco markaa mutaalacaynaysa murajacaynayso iska fiir weliga ayb marka rag kale usan soo rarin ba jira ragga kale usan soo rarin waxaa ka mida ah ninkii la ohan jiray mindad ibnu quways mindad ibnu quways almaliki ayaa ka mida ah culamaa ulmaalikiya usuuli oo maaa la yihaha munfasiro katara ayaa ka mida ah wey ragga usan soo rarin ayaa raggaasaa ka mida wey raggaasaa ka mida marka almuhim rag badan ayaa hawshaa qaba wey rag badan ayaa qaba inuusan majaazku luqa alcarabiya uusan ku jirin mutlaqan oon la yeelin raggaas rag badan baa qaba ayb rag badan baa qaba qabitaankaas marka isaga ah waa laisu khilaa maxaa xaqiiqa maxaa dhab ah aan khulaasayno aan khulaasayn waa khulaasada utegna horta majaaska aan marno luqa carabiya halkaas luqa carabiga waa laisku hayaa qolna waxayna waa jiraa qolna ma jiray deen aan halkaa uga tagno khulaasana ugu tegi doona wa qaala ibnu daa-uud wuxuu yidhi ibnu daa-uud magala ibnu daa-uud wuxuu yidhi ibnu daa-uud dee waa abubakar maxamed ibnu daa-uud ibnu cali ibnu khalaf weeye daa-uud daahiri baa dhalay daawud daahiri ayaa dhalay wiilkiisi weye baxr min buxuur cilmi bu asiga aabiis ba ahaayeen wa qaala ibnu daauud wuxuu yii laysa maani fi lqur'aani majaaz anigu wixii qur-aanka anu imaadee luqa alcarabiya warkeena xagga iga da idinka ini taala luqa alcarabiya waxaad haysan ama qur-aanka soomaa shidaasi u lagaama yeelin luqa alcarabiya majaaz qur-aanka majaaz kuma jira buu yiri waa diiday warkaasu asaguna halkaa ayuu asaguna dhigay weeye halkaasu asaguna ayuu dhigay wey hadda ninkaan mucalliqa muxaqiqa wuxuu leey naqliga laga soo reeba cali farisi inuu majaaska uu qabo luqada u inkiray wuxuu leeyahay hawsha nadar baa ku sugan weeye sababtoo ah ardaygiisa ibnu jinni oo madhabkiisana aad u yaqaana wuxuu ka soo raray kitaabkiisa la khasaa'is oo haddaba yaalla wuxuu ka soo raray cagsi hadii maqaalu ka soo raray weeye wuxuuna sheegay wa ana almajaasa gaalibun cala luqaat saasuu sheegay wey sida hadalkaasna marka uu soo raray sida uu sheegay tashniifka suu ku sheegay masaamic sharci jamcu jawaamic tashniifka de waxaa iskale ninka la yiraahdo sarkash ayaa iskale jamcu jawaamic ku sharxay waana axsanu sharx wey almuhim hadalkaa isaga uu sheegay laftiisa far baa ku godanoo shekh islam temiya waxay soo rareen abu cali faris warkan hadda uu soo rarahayo eh, uu sheegay wadaadka mucalliqu uu sheegay faraabi uu sheegay fadani uu sheegay cafwan fadani uu sheegay inuu saas yahay baa saxiixa oo qabay abu cali farisi inay luqadoo min ay tahay ibnu jinina warkaasuu qabaa shekh islam ibnu temiya eh, markuu ibnu jini warkiisa uu soo raray ayuu wuxuu yihi waa ism calaa musama fi majmuucfataawa majmuuc fataawa waa ism calaa musama isaguna waa ibnu jini jini baa dhalay buu yii warkaa baadilkaana waa leeyi oo wuxuu yihi luqa alcarabiya ee eh, kurteedo majaasaad kula soo istaagay warkaa waxba kama jiraan buu yii marka asaga iyo sheekhiisba warkaa way qabaan luqa alcarabiya inay majaas wada tahay kurtigeed ay majaas tahay maaa saafartu maaa marartu kula bilaad baad ohanaysaa laaqaytu kula rijaal takalamtu kula rijaal acطaytu kula naas waxaasaa dhahaysaa marka waa kula naas kulaas baa waan majaas aduna dad yar baad martay qaad iyo aroos iyo xaflad u yahay marka luqadda dha waa majaas warkaas lasoo istaageen marka warkaa war jira maaha ayb qaala ibnu daauud wuxuu laysa fi qur'aani majaas majaas luqul qur'aanka kuma jiro wuxuu ku yidhi wa haadaa khata qur'aanka marka markii loo yimaado majaas ma ku jiraa mise kuma jiro ayadana waa la ysku hayaa ragna waxay dhaheen waa ku jira ragna waxay dhaheen he kuma jiro weeye saas ayuuna maraya labada madhab ayaa iyaguna jira marka madhabkiisi waad ujeedaa shiraas markuu meel ku xirtay oo ku yidhi waqad waradat luqa alcarabiyata biljamiic wa nazala bihi alqur'aan ayuu tafaasiisha keenay wey wuxuu yidhi wa haadaa khata midkan waa gaf buu ku yidhi hadalka ibnu daauud uu yidhi cadalka hadda muxaq asna hoos wuxuu ku leeyahay hada sahw hada min sahw اlqalam wey faqad naqla imaamu raasi fi maxsuur ana alqaa'ila inamaa huwa abubakr ibnu daauud wey ibni weeye lalab halka marka wuxuu la jeedaa mucaliqa ayaa maxaa l fadani ayaa wuxuu sheegay wuxuu yh almuraadu bibni daauud daauud daahira ra'su daa'ifati daahiriya budu hadalkaa marka uu sheegay mucaliqa uu sheegay fadani sax ma aha sax maaha ninka hadalkaan iskale qowlkaan qaba sida muxaqiq uu sheegay baa sax waa ibniga weeye abubakr maxamed hadalka maxaada ku kalifayna maba garanaynaba sababtoo sheekuna wuxuu sheegay ibni inuu yahay buu sheegay marka ibniga almuraadu bilibni inaad tira daauud daahiri maxaa kuu kalifaahaya wax kuu kalifaahaya ma jiro wax kuu kalifaahaya ma jiro waana ibniga u saxay wuxuu ku yidhi wahada khaطأku ki liqowlihi tacaala waa adilagiis wahada khaطأ waa gafli liqowlihi tacaala jidaara yuriidu an yanqada waa derbi doonaa an yanqada an yasquطa wey inuu dhaco derbi doonahayo weeye wanaxnu buu ku yidhi anagu wanaxnu anagu buu ku yidhi shiiraas annagu naclamu waxaan ognaha daruuratan si dirqi oo laasimo qasra ah waxaan ognahay oo cilmi daruuri ah annahu jidaarku anahu amar iyo shaaniga laa iraadata wax doonisa inuusan u liljidaari derbiga iyo e, meesha ka dhisan wax iraadiya doonis inuusan lahayn ayaan anagu si daruuri ku ognahay naxnu anagu naclamu waxaynu daruuratan si dirqi ah oo cilmi daruuri oo soo marnaya ah, annahu amar yashaani laa iraadata liljidaar jidaarkuusa iraada lahayn wey warkaa isagaa marka ma war saxa war sax maa liannahu warka uu kuleeyahy wa naxnu naclamu daruuratan hadday tahay oo shiraaso daruura hadalku yahay waxaa weeye kuguma khilaafeen culummada hee kugu khilaafsan laysa kadaalika maxaa la isku cilmu daruuriga waa midka shaki iyo ismoodsiis iyo khilaaf iyo midna uusan ka dhalanso ismaanana weyn hadduu hadalku daruuri yahay see shiraasi unoo dhahaysaa wadaadadaas aad hadalkooda u dhahaysaa waa khata iyo madhabkaasay qabaan ma qof baa hadda cilmu daruuriga ka shakaya inuu halkan fadhiyo ma nin baa ka shakayaya gaajo inuu dareemaayo ma nin baa ka shakayaya inay baqdaad jirto cilmi daruuriga shaygu hadduu yahay shiraasiow wadaadadan kumay khilaafeen marka waa khata oo cidaa cilmi daruuriga hadday tahay laguma khilaafeen taa macnaheedu marka waxay tahay inaysan waxay kutusaysaa inuusan cilmi daruuri ahayn ee yahay cilmu nadari he wal istidlaal alaysa kadalika hadduu marka cilmu nadari iyo istidlaal yahay waa isku khilaafi karnaa marka wax taa dhib malo laakiin cilmu daruuriya meeshaan ma yahay marka hadalka uu sheegay shiiraazi ka badbadin baa ku jirta saxna ma aho hadal khata sax maa laftiisu marka meeshuu ku yidhi waa hada khata uu yidhi waxaan leenahay annaguna waxaan leenahay wa hada khata inaad adiguna tiraa waa daruuri hada huwa alkhata wey waa inaad tiraa cilmigu waa istidlaali xujadana aad sheegto saasa sawaabo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi was'al alqarya qaryadan weydii baa ilaahay yiri wey wanaxnu naclamu anaguna waxaan ognahay daruuratan si dirqiya waxaan ognahay ana alqaryata magaalada iyo tuulada iyo qaryooyinka iyo magaalooyinku laa tukhaatabu inaan lala hadlin wey baan dirqi ku ognahay qasab ku ognahay wey ayib marka waxaan leenahay wahada khata taa lafteeda waa khata wey war jira maaha wixiiya fadalla wuxuu kutusay warka asaga calaa annahu majaas inuu yahay was'al alqarya inuu majaas yahay ayay kutusaysaa oo la gudbay oon xaqiiqadiisi loola jeedin ayay kutusaysaa wey warkaas kutusaya majaaska markuu awhaasa sheego ayaan taaban doonaa warkiisa waan daba tegi doonaa wuxuu ku yidhi fa ama alxaqiiqatu sow ma aha xaqiiqa soo ma rabtid fa hiya alaslu ayada asal hada wa saxiixu xaqiiqa hiya alaslu alaslu qaacidada maxaa weeye luqawiga usuuliga oo maxaa leeyaha fiqiga maxaa weeye alaslu fi lkalaam waxa weeye xaqiiqatan wey ah, alaslu fi lkalaam waxa weeye xaqiiqatan waana noo imaan doonta insha allahu tacala faama alxaqiiqatu soomaaliya fa hiya alaslu ayadaa asalka a wey marka qofka hadal sheegaa ma xaqiiqa mise majaaz inaad tira waa khata baa lagu le maxaa dhacay ilaa ana asl waxaa wey fi lkalaam he xaqiiqa wey xaqiqa lagu soconaya wa xadduhaa tacriifkeeduna waxa weeye xaqiiqada wey xaddu xaddu xaqiiqa waxaa weeye kulu lafdin waa lafdi kasta weer kasta kelimad kastao isticmila loogu dhaqmay weeye fii maa shaygii weeye wudica loo dejiyey lahu asaga weeye shaygii loo dejiyey min gayri naqlin ayadoon laga rarin wey sidii loogu dejiyey oo loogu talagalay ayaan loo isticmaalayaa min hayri naqlin ayadoo la rarin oo meesha laga guurinoo meel kale aan la dejin wey ah, waxaduhaa tacriifuha w xadduha tacriifuha xaddu waa soo marnay kullu lafdin kelimad kasta weeye iyo weer weeye oo istucmila loo isticmaalo loogu dhaqmay fiimaa shaygiiyo filadi midkii weeye wadica loo dejiyey wadica waa loo dejiyo waa loogu talagalay hadda tusaale ahaan waxyaalaha hadda markay soo baxaan ashyaabas warshadu shayga soo saara marka shayga warshadu soo saarto magacba ku soo baxayaa business name buu kusoo baxayaa wey ah, ismu tijaari buu kusoo baxaya sidaa daraaddeed baa ismu tijaariga ma la kala gadan karaa ey wadaadahu ka niqaashayaan wey adigu ah, kambanigaan la yihaahdo samsa ma gadan kartaa wey ah, kambanigaan la yihahdo hurmuud la yihahdo adugu ma gadan kartaa oo maxaad iga gadaysaa magac baan kaa gadahayaa wey oo magacaad iga gadaysaa muxuu magacu waxaa weeye waa daata ictibaariya wey anaa bixiyey adduunku galay yool buu garaya manfacu leeyahay dheef buu leeyay isaan kaa gadaaya leanno shay meel taagan wey waa laga soo qaadaya marka waxaan uga jeednaa magacan waa la dejiye wy magaca markii hore markii la dejinaayey hurmuudkan maxaa loo yaqaanay he lama kala lahayn laakiin hadda qolaa iskale wey warkaad garadaylada marka magaca magacan waa la waa mawduuc waa la dejiye saa darteed mawduca laga hadlay maanta o dhan waa saas wey kaberi markuus adu shayga maad aqoon adoon aqoon baa timid mobil baa la yiri mobil hataa habar cudurda soomaaliyeedoo aan maxaa leeyahay ingilish aan weligeed iyo soomaaliga xataa qori karin mobil bay ku leedahay mobil waa kelimad ingiliisha maxay tahay waa waxaa weeye waa shay loo dejiyo oo lagu fahmay oo dadku ay wada garanahayaan wada garanahayaan mobil maxaa leeyahay macnihiis haddii leeyahay ma garanahayaan mobil luqal ingiliisiya maxaa weeye waa something eh, moving somewhere to somewhere else way shay meel ka tegay oo meel kale loo raray wey lakin waxaa dadka loo ictibaarinayo waa shay loo dejiyay macnaha oo la garanhayo fiimaa wadica low marka sheeku saas usoo celcelinaya waa wax loo dejiyo oo loogu talga oo dad u degsade oo ugu dhaqmahayaan min hayri naqlin ayadoo la rarin oo la guurin sidiis loo dejiyey oo sayd loogu talagalay oo shajar loogu talagalay oo xajar loogu talagalay lagama guurinina sidii buu joogaa wa qiila waxaa la yidhi ma shay baa la yidhaahdaa xaqiiqada weeye ustucmila loo isticmaalay oo loogu dhaqmay fii maa midkii ustulixa lagu heshiiyey cala takhaatubi ku hadalka weeye bii asaga lagu hadlo laba qowl buu soo raray laba qowl buu soo raray midka koowaad wuxuu yihi hormarsaday inuu yahay xaqiiqada waxaa la yidhaahdaa shaygan loogu dhaqmay oo loo adeegsaday sidii loogu talagalay ayadoon la harin midka labaadna waxa weeye qiil buu ku keeno waxaa weeye in la yidhaahda buu yidhi waa qiila waxaa layahay mastucmila fii mastulixa cala taqaatub bih in lagu hadlo cala taqaatub in lagu hadlo oo maxay tahay annaga inta isugu yid baan waxaan nidhi war maxaan ku magacaabaynaa shaygan markaasaa le mobil aan ku magacaawno kan maxaan ku magacaabaynaa aan ku magacawno ah. karafo aan ku magacawno kan maxaan ku magacaabaynaa fiila aan ku magacawno haluma jarow kan maxaan ku magacaabaynaa cimaamadan ku magacawno annagaa marka ku heshiinay inaan shaygaan saan ugu isticmaalno ah, naxnu tasaalaxnaa he watawaafaqnaa calaa an nusamiyahu kada inaan saan ku magacawno ah, kan maxaan ku magacaabaynaa salli baan ku magacaabayna annagaa ku heshiinay haddii marka maxaa la yidhaahdaa sidaan la dhaho oo sida heshiiska ay tahay laba macnaa ku jirtana hadda qudambowsha waqiila uu yidhi saanaana xoog badane waxay noqonaysaa waxaa ku jirta halkaas xaqaa'iq sharciya xaqaa'iq aqsaam alxaqiiqa kusoo geliso xaqiiqa sharciya xaqiiqa luqawiya xaqiiqa curfiya iyo halkan ku jiro laakiin haddii marka hore sida hore uu ku wado la yidhaahdo ha lagu dhaho kullu lafdin sucmila fima wadica lahu min gayri naqli haddii la yidhahdo xaqaa'iq sharciya in la inkiraa kasoo boodaysa taana macnahaasa macna ictizaaliya oo ashcariya baa kasoo boodahay oo kalaamiya kasoo boodahay oo qariban marka waxaa fiican in la maro midda hadda soo qiilka ka cabiray taas hada huwa saxiixu taasaa fiican in la maro taasaa fiican ah. marka luuqaduma istilaax baa mise ma aha isagaa baabka baabka wuxuu u gudbi doonaa markaasaan arki doonaa liqaabada ku timaado ayib wuxuu ku yidhi waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa lilxaqiiqati majaazun ha xaqiiqadu inay majaaz leedahay shay xaqiiqaad haysataa majaazna waa leedahay wey shay majaazna waa leedahay qad yakunu qad yakunu hadda maxaa la yihahda taktiir iyo aqlimina lagama wade waa iska tacbiir weeye shaygu hadduu maxaa la yihahdaa majaazu yahay xaqiiquu leeyahay wey waa sida saxiixa oo laakiin wadaadda waa jirna xagga tacbiiraad la istarkiibiyey oo la leeyahay wax xaqiiqa ah, uu leeyahay ma jiro waa jira kutubtana waad ku arkaysaa oo waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa lilxaqiiqati majaasun xaqiiqada majaas inuu u ahaado ayaa la arkaa weeye xaqiiqadu ay leedahay majaas ay leedahay kal baxri oo kale weeye baxr baxri baddi oo kale weeye ah, xaqiiqatu wuxuu u yahay weye lilmaai mujtamaci kaiir xaqiiqa baxri wuxuu xaqiiqa ku yahay lilmaai mujtamaci kasiir biyaha mujtamaca oo kulmay oo meel ku kulansan oo kasiirka oo badan ayaa baxri la yidhaahdaaw baxrikaasaa la yihahda wamajaasun taasu marka bariga baxri marka xaqiiqa wuxuu ku yahay biyaha badan oo meel isugu iyo ku ururay ayaa la yidhahdaaw wamajaasun mid nala gudbay wuxuu ku yahay weeye wamajaasun majaaska sidaa tacliimi doone wamajaasun wuxuu majaas ku yahay weeye mid nala gudbay fi lfaras iljawaad faraska dheereeyawn faraska baxdooyga oo dheereeya oo maxaa la yidhahdaa kii xinfaniin oo sayidku haysan jiray iyo kii faarax afcad ku dagaalami jiray kaasoo kale wey faarax afcad wuxuu yii maxaa la yihahdaa fardaha ragga ka hadlay oo soomaaliyeed isagii sayidka ayaa ugu daran wey weliba marka qaarkood sayidka laga hormariyaa la sheegaa wuxuu sheegay farduhu siday kale yihiin midka lagu ugaarto iyo midka wadaadku maxaa la yihah buraashada saarto iyo midda la dhaansado iyo midda ariga lagu raacdo iyo midka lagu dagaalamo midka gelinka hore lagu dagaalamo midka gelinka dambe lagu dagaalamo midka habeenkii lagu weerar tago midka caddada lagu weerartago midka gudcurka lagu macnaha hawlka la dhigo midka roobka la isticmaalo midka abaarta la isticmaalo wax aan soomaali is arago maqan faarac afcab ayuu maxaa layaa marka faras jawaada oo dheereeyo oo khatara weeye ayaa maxaa waxaa lagu leeyahay baxru sidaa darteed nebigu alayh salatu wasalaam wuxuu yidhi lam turaacu faraska abu طalx intuu qaatay humay qaylo laga maqlay magaalada madiina duleelkeeda iyuu faraskan koora la saaray nebigu alay sla ku gooday wey meeshuu soo fiiriyey kaana ashjac naas nebigu alayh salaatu wasalaam ah, maaha qolihii badaxa oo marka maxaaradu soo weerartay buraashada inta biyeystay buurta u cararay ah, warkaas maxaa le waa la hayaa warkaa iyaga weliba hadda waa culumu kuwa iyaga la socda oo koofiyadu waa weyn yihiin ah, marka xabad waxaa ka soo dhacday iyo caagasha le haysteen tulbar waay ka dhaceen marka kuwa ayagaa kale ma ah maxaa la rabaa anigu waa ashjac annaas wy dadkii ugu geysay marka intuu soo fiiriyo soo eegay ayuu waxaa la yidhi ninka asaga hadda rag noocaa sameey waa jooga rag ayagaa waa las yaqaana ilma adeer waan istaqaanay moogta hal iska waqabaa sheeko ragna markay baash bilaatay waxay dheen hawsh waa adag tahay hal wuxuu yidhi xageeya socda wallahi jannadii baan helaynaa wallahi jannadii yaa madaxa ka helaynaa lagu kala tago jazakum allahu khayr almuhim maxaa la yidhaahdaa faraska manaa baxdayga nabig ala waan ku keenay faraski wuu fuulay meeshiibuu soo fiiriyey faraskiibu ku dhacay meeshiibuu soo eegay wuxuu yihi lam turaacu ah, lam turaacu argagax ma jiro waxba ma jiraan buu yihi ah, in wajadnaahu he labaxra faraskina waxaan helnay inuu baxar yahay bad inuu yahay markaa bacr maxaa loola jeedaa waa faras dheereeyo katara oo dabaylow saasa loola jeeda marka waa majaas bayna inay ku yiraan nabiga xadiis hadalka uu isticmaalay waa majaas bayna inay ku yiran nabi xamed baaba isticmaalaya majaasku xagga ka jira majaasku xagga majaas ka jira wax majaas ah ma jiro nabi maxamed hadalka uu ku hadlaaya saxaabadu waa garanahaya waxa laga hadlaayana waa garan shay walbana maqaamkiisa ayuu yaala waa ka hadli doona insha allahu tacala warajul caalim ninka caalimkaana waxaa la yihahdaa hee baxr baa la yihahdaa ah, xabrulcuma uma baa baxr baa lagu oranaya baxr ayaa lagu oranaya fa idaa warada hadduu soo arooro lafdun lafdiga kelimad hadday soo aroorto xumila waxaa lagu xambaaraya hadda xor baa inuu qaacida ku siiyo war lafdiga kelimad hadday igu timaado maxaan samaynaya ma majaas baan la aadaa mise xaqiiqaan la aadaa mise waan ka istaagaa oo waan baaraya waa fiiriya intan baa soo bixi karta ima xaqiiqatan wa imaa majaasan wa imaa tawaquf saddexaasa kuu soo bixi karta xor baa inuu ku yiraahdo xale tawaquf ma jiro majaasna ma jiro waa xaqiiqa waxaa lagu dhaqaaqo hada saxiix jasaa allahu khayr wuxuu ku yidhi marka faidaa warada lafdun lafd iyo kelimad haddaad hesho kitaabka quraanka iyo sunada ay kugu luqa carabiga kugu timaado xumila waxaa lagu xambaaraya cala alxaqiiqati baa lagu xambaaraya biidlaaqihi iyadoo la qaydi wey biidlaaqihi waa la sii daynaya istawa hadday kuu timaado calaa xaqiiqati baad ku xambaaraysaa waad garantay ilata leexleexin maysid waxba habaari saa u sii daabu kuleeyahay ayb walaa yuxmaru lagumana xambaaro oo laguma socodsiiyo cala almajaaz majaaz laguma socodsiiyo buu ku yidhi ilaa bidaliilin daliil hesha maaha ilaa daliil aan sheegooya majaasa aadi buu ku yiri laakiin mushkilada ma taqaanaa shiraasi annagu waxaan ku dagaalamayna macrakada ku dhacaysaa ilaa bidaliili daliilkan xuli shiraasi wey marka hunaa mushkila sheekh asagu wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo iyo mutakalimiintu ay rabaa inay ku yihaahdaan iyo ashaaciradu daliilka hadda ay ku waa daliil caqliya ha qaldamin sheekh or timir laf baa ku jira hajamayna gooy wuxuu kule ilaa bidaliilna hadda uu ku leeyahay ha u qaadana aayad qur'aan iyo xadiis iyo ijmaac iyo qiyaas midna maaha laakiin muxuu rabaa inuu ku yihahdo caqliga naga wey istawa markay maxaa le araxmaan arsh istawa markay noo socon weydo he daliil ma haysaan daliil waa haynaa daliil baan ku leecinaa oo muxuu daliilku caqli wey adiga wadaadka adiga wadaad kama isfahdeen ma wada socdan mise waa kala tagteen kala tagta way sheekhu daliilka huna laguu sheegayo waa daliil caqliya ah. waxaa laga inay tira oo oh, sheekhu maxaad ku taxakumaysaa wadaadku muusan sheegin daliilku inuu caqliya daliilku uu sheega kitaabkuna waa kitaab sharciya ah culumta lagu daraasiy culum sharci lagu daraasiyo daliil haddii la sheegana waxaa soo degdegaysaa daliil sharciga inuu yahay oo adilada sharciga yahay soo xujaya gar maaha kiraasuu iskale la siin kara soo maaha saxiix wey gartaa waa siina alla ilaah alla magane gartaa waana odhan kara waanana dhihi karaa waa saxiix wey maxaan ku ogaanay annagu marka maxaan uga leexana asalkaa oo inuusan daliilka sharcigaa ula jeedin waxaan uga leexanay naxnu nacrif usuula ashaacir usuula ashaacir ayaan aqaanaa oo ah oo markay daliilka ay caqliga daliilku ay isqabtaan siaan sheegi doono waxaa wey daliilka waa la leexinaya daliil caqliga lagu leexinayo lagu kala tuuraya marka hunaa daliilka weligaa la soco ilaa maa dalla daliil hadday ku dhahaan baan ku leexinaynaa daliilka waxay ula jeedaan he inta badan daliil caqliga ula jeedaan iska ilaa nusuusta lagu taxriifinaya iyo ula jeeda marka walaa yuxmar lagu xambaarayo cala almajaas majaasi gudbid lagu xambaari maayo ilaa bidaliilin annagu waxaan leenahay ilaa bidaliilin sharciyin baan leenahay daliil sharciya markii la helo ayaa lagu leexin karaa wey daliil ah, sharci markii la helo ayaa lagu leexin karaa xoog badan ayaa lagu leexin karaa ayb ayagu laakiin daliil caqli ah ayaan ku leexinaynaa arraxmaan carsa waxaan ku leexinaynaa wey caqligu wuxuu diidayaa hee alla in meel sare iyo jihaad lagu talmaamo marka waxaa la waan leexinaynaa ah, hawshaasay la soo taagan yihin hawshaan hawl soconaysa maahaw waqad laa yakuunu inuusan ahaanin baa la arkaa lahu maxaa la yidhaahdaa xaqiiqadii inuusan u ahaanin majaasu qad laa yakuunu lahu xaqiiqadii majaasku wax majaas inaysan yeelan baa la arkaa w wahuwa akar luqaat sooma jeedin ah, xaqiiqadu inaysan wax majaasaba lahayn oo xaqiiqada ku fadhido ayaa la arkaa wey waana bad wa akar luqaadu luqada saas bada luqadu inaysan majaas ma jirin oo ay xaqiiqo tahay oo xaqiiqo kasta aysan majaas lahayn haada huwa alakar wahuwa almashhuur wey fa yuxmal waa lagu xambaari weeye fa yuxmal lafdu lafdiga waxaa lagu xambaari weeye maa wadica lahu wixii loo dejiyey wixii loogu talagalay oo xaqiiqad maa wadica lahu maa huwa maa huwa maa wadica lahu hiy aqiiqa wey si ajamacow fayuxmal waa lagu xambaaraya lafdiga iyo kelimad iyo kalaamka calaa maa wadica lahu wixii loo dejiyey oo ahaahee xaqiiqa baa lagu wadayaa wey majaas lala aadi maayo wax majaas la yidhaahdo oo loola leexanayo ma uu jiro weeye leanno majaaska inaad la aado daliil buu kusoo xiray marka daliil inaad u baahato ay noqonaysa midda kale asalka iyo xaqiiqaday sida badanuba oo asalka laga duula waa inay luqadda xaqiiqata marka majaas in la helo waa wax yar weeye hawlu wuxuu ka bilaabi doona wuxuu odhan doonaa wa ama almajaasu faxaddu buu odhan doonaa kabacdina aqsaamu lmajaas ayuu sheegi doonaa marka waa iska war badan ya war badan ayaa ku jiray maadaama war badan ku jiro iyo dagaalka muxarikiinta meesha ku hartay halkaan naga joogo usbuuca insha allahu tacaala ayaan isugu imaan doonaa markaasaanu wix ilaahay subxaana wa tacaala naga garansiiyo ayaanu taataaban doonaa biidn illahi baari hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi waasxaabihi ajmaciin